bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وصaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay aan ku dhex jirnay kitaabkii alcaqiidaة الطaxaawiya lilimaam abi jacfar aلطaxaawiyi raximah اllahu tacaala qaala alimaam abu jacfar raximah اllah wاlmu'minuuna kulluhm أwliyaaء الraxmaan ayb wاlmu'minuuna mu'miniinta kulluhum dhammaantood أwliyaau الraxmaani allaha raxmaanka owliyadiisa weeyaan mu'miniinta oo dhan waa awliye alla subxaana alle awliyadiisa waaye ayb musanifka iimaanka mabaaxidtii iimaankan ka soo baxnay ku saabsanayd halkan marka qofka hadduu mu'min noqdo muxuu ku kasbanaa marka iimaankiisa iyo mu'minnimadiisa wuxuu ku kasbanaa inuu weli ilaahay noqdo oo alla subxaanahu tacaala waxa uu yidhi alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun owliyada alla wuxuu yidhi cabsi korkooda ma ahaanin oo ma cabsanayaan eh, waxa ka horreeya ka baqi maayaan oo aakhira ilaahay meel wanaagsan buu geynayaa waxa ay adduunka uga soo tageenna ka tiiraanyoon maayaan yaa waayo owliyadaas allah fasirayo alladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun buu yidhi waa kuwa alla rumeeyey oo iimaan dhaba laga helay allana ka dhowrsaday oo ka cabsaday oo ilaahayna ka cabsaday ama macaasidiiba ka dhowrsaday weligu marka waxay ka timid min alwalaayati bay ka timid min alwalaayati bifatxi lwaaw ayay ka timid taasoo ah did alcadaawa alwalaaya iyo alcadaawa waa iska soo horjeedaan nacam alcadaawa waa collaytan alwalaayana waa jacayl waa marka awliyaa'ullah marka lale waa dadkii ilaahay jeclaa waay waa dadkii allah subxaanahu watacaalaa ou jeclaa waay nacam oo waxaa kasoo horjeeda ullah ilaahay acdaa'diisaa kasoo horjeedaan idan iimaankii haddii ou marka lagu mutaystay walaayatullah oo qofka mu'minka uu weli yahay gaalku muxuu noqonaa marka caduwullah bau noqonaa nacam cadow alla ayuu noqonayaa nacam ayb waxaa kaloo alla subxaana waxaa kaloo iyadana aayaddan marka oo aayad aad ugu nuxnuxsatay waay awliyada ilaahay tilmaantooda ayb ee abaalmarinta ay leeyihiin awliyadaas alla subxaanahu watacaalaana waxa ay tahay allaahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min adulumaati ila annuur waladiina kafaruu awliyaa'uhum adaaguut yukhrijuunahum min annuuri ila adulumaat awliyada alla wa tacala dadka ilaahay awliyadiisa ah ee mugdiga ayuu ka saaraayo nuuruliimaan buu u saaraa oo ilaahay baa hanuuniyo nacam mu'miniintana guud ahaan ilaahay markuu ka hadlaaya inay ayagu isjecel yihiin oo istaageeraan weli isu yihiin buu sheegay waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd muminiinta mu'miniinta kale qaarkood qaarka kale waxay u yihiin awliyay u yihiin oo bimacnaa yacni waa isjecel yihiin waay wabilcagsi munaafiqiinta laakiin awliyaau bacdin lama dhihin oo alla waxa uu yidhi almunaafiquuna walmunaafiqaatu bacduhum min bacdin buu yidhi nacam qaarkood qaarka kaley ka ahaadaan buu yidhi nacam ee bacduhum awliyaau bacdin iyagu lama dhihin ayb walaayada alla marka waxay keenaysaa qofka inuu alla u gargaaro qofku ilaahay jecel yahay jacaylka alla subxaanah watacaala uu ku dhaco de qof ilaahay uu xifdiyo ee wax qofka lagu xifdiyaano loo dhowro oo loo ilaaliyana diintiisa ugu weyn awliyada ilaahay marka alla diintooda u dhowraa wahaakadaa marka adduunyadoodana ilaahay waa u xifdiyaayo waa u ilaaliyaa xadiidka waxaana aad ugu ansaxay owliyada bukhaari uu wariyey min xadiidi abi hurayra man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi qofkii yacnii weli aniga ii sugnaaday la dagaalamo oo la coleytamo dagaal ayaan ogeysiiyey buu yidhi waxa uu kaloo tilmaamay waxa uu qofka weli ku noqonaya xadiidkaas oo waxyaabaha uu qofku weli ilaahay ku noqonayo waxaa ka mid a inuu alla ugu dhowaado waxyaabaha lagu farad yeelay faraa markuu la imaado haddana uu sunnooyinka ku daro muxuu markaa walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafili xataa uxibah fa idaa axbabtuhu kuntu samcahu aladii yasmacu bihi ila aakhiri alxadiid addoonku sunnooyinka inuu samaynayo oo iigu soo dhowaanayo kama zuulayo yidhi alla subxaanahu watacaala ilaa aan ka jeclaado haddii aan jeclaadana waxa uu yidhi waxaan noqonayaa maqalka wax ku maqlo bimacnaa yacni waxaan noqonayaa maqalkiisaan u xifdina oo riwaaya waxay leedahay fa bii yasmacu wa bii yubsiru aniga dartayba wax u arkaa dartayba wax u maqlaa oo xubnihiisa oo dhan waxay noqonayaan xubno ilaahay u hoggaansan subxaanahu wa tacaala macnaheedu maaha ma dembaabe ma laga wado nebi unbaan dembaabaynin rasuul laakiin dadka kale waa dembaabayaan dabcan nacam qofka weligaa shardi ma aha inuunan dembaabin waa dembi waa ka dhacaya laakiin toobadaa ilaahay haleeshiinaya nacam owliyada marka eraygan owliyaa marka laleeyahayna haddaan ilaahay loo tiirinin waxaa weeyaan marka ammaan ma aha oo owliyadu labay u qaybsamaan owliyaa raxmaan iyo owliyaa shaydaan oo kuwo waxaa jira owliyaa shaydaan nacam siduu ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi wa ina ashayaadiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim shayaadiintu owliyadoodii u waxyoodaan buu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala sidoo kale aayaddii kale waxay ahayd aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili daaguut faqaatiluu wliyaaa shaydaan la dagaalama shaydaanka owliyadiisa nacam shaydaanku idan marka owliya uu leeyahay nacam cabdullaahi bnu cumar mase cabdullaahi ah, bnu cumar baa waxaa lagu yidri ninka la yidhaha mukhtaar ibnu abi cubayd waa nin nebinimo sheega jire oo wuxuu dhihi jiray gogashaan aan ku fadhiyo jibriila hadda dhow ka kacayuu dhihi jiray bellow buu ahaa nacam mukhtaar ibnu abi cubayd marka ibnu cumar seedigiisna waa ahaa ibnu cumar wuxuu qabay safiya binti abi cubayduu qabay mukhtaar walaashiis buu qabay ibn cumar baa waxaa lagu yidhi mukhtaar wuxuu leeyahay waa laii waxyoodaaye ka waran nacam buu yidhi run waayo waa loo waxyoodaa buu yidhi shaydaan baa u waxyooda yidhi nacam miyaydnan akhrinin buu yidhi qowluhu tacaala wa ina ashayaadiina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim nacam liijaadiluukum wa in adactumuuhum inakum lamushrikuun aayaddaas miyaydnan akhrinin buu dhahay labada awliye maxaa lagu kala soocaa marka awliyaa shaydaan iyo awliyaa raxmaan waxaa lagu kala soocaa oo qiyaas u ah diinta inaad u bandhigto haddaad aragto marka nin faraa'ishii gudanayo waxyaabihii faradka ahaa sunnooyinkii ku dadaalayo macaasidii xaaraantii ka dhowrsanaayo ninkaas weli alla waa nacam qof haddaad aragto diinta ka fogna weli alla maahana waa awliyaa u shaydaan micyaarka iyo qiyaasta mar walba waxaa weeyaan ma ahan yacni qiyaastu awliyada lagu qiyaasaa ma ahan maxaa isaga kasoo daahiray iyo qofkan waxa kasoo daahira iyo ma ahane waxaa lagu qiyaasaa waxaa weeyaan waxa uu sameeyo qofka camalkiisa ayaa awliyaa uraxmaan ka dhigi karo ama awliyaa shaydaan ka dhigi karo amaa haddaad tiraahdid waxaan awliyada ku qiyaasayaa aniga say dadku u wax iiga muuqdo oo iyagu ka soo daahiro ee caadada ka baxsan ayaan fiirinayaa haddaad tiraahdid hadda kaas gaal iyo muslimba waa kasoo daahiri karaan oo mathalan dajaal nebigu wuxuu noo sheegay sala allahu aleyh waali wasalama dajaal inuu intuu qof dilo laba u kala gooyo ayuu haddana waxau dhahayaa qum istaag inta isku soo dhammaystirmo haddana istaagaya qofka soo ma kasin waxaasoo kale marka karaamo lama dhaho taasoo kale dajaal nin karaamo mudan maba aha maba ahanba marka allana waata uu yidhi falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kulli shayin haddaa aragta marka nin macsi samaynayo oo haddana waxaan caadi ahayn ay ka soo daahirayaan karaamo lama dhahe istidraaja la yidhaha taasoo kale istidraaj ayaa sharciga uu u yaqaanaa karaama uma yaqaano haddii qofku camal wanaagsan uu samaynayo ee wax caadada ka baxsanna lagu arkoo kale ee waxaa weyan karaama taasoo kale walidaalika ahlu caqiidada waxaa ka mid a karaamaat ulawliyaa waa rumaysan yihiin awliyada ilahay inay karaamo leeyihiin way rumaysan yihiin nacam walidaalika sheekhulislaam ibnu taymiya raximah allahu tacaalana wuxuu dhahaa karaamada awliyada ilaahay ee saxda ah karaamadooda imaa lixaajatin lilmuslimiin wa imaa lixujatin lahum labadaa unbay ku timaadaa ama ayagay deliil u tahay xujay u tahay oo dariiq xaqa inay ku taagan yihiin bay karaamadooda deliil u noqotaa sooma kasin iyagoo camalkii hadday hagaajiyeen haddana ilaahay uu sii karaamaynayo taa waxay tusahay qofku in nin camal wanaagsan haddana alla uu taageerayo inuu xaq ku taagan yahay waa lagu gartaa wa imaa waxay noqotaa muslimiinta baahi ay u qabaan maray muslimiinta dhibaataysan yihiin ayay alla baryayaan ilaahay alla barigiibuu ka aqbalaa markaasaa ilaahay muslimiinta dhibka ka qaadaya oo karaamadooda marka labadaa unbay ku salaysan tahay ee ma ahan karaamo dadka lagu rigaysta ma aha nacam soo ma garanin ayb midda kale iyadana waxaa u baahan in la fahmo ee awliyada ilaahay subxaana watacaala takliifka ma ka dhacaa darajo haddii la gaaro ma jirtaa qofku intuu awliyo noqdo salaadiiba laga rafcinayo salaadiiba aan laga rabin oon soon laga rabin oo zake aan laga rabin waxaa wax jira ma aha nacam ayb takaaliifta sharciga waxaa iska rido qof gaal ah u nacam oo zindiiq ah nacam soo ma garanin marka taasay culummadu marka ku kala soocan imaamu shaafici raximahullah waxaa laga wariyey beyhaqi manaaqib shaafici sida uu ku warinayo in la weydiiyey imaamu shaafici la yidhi saaxiibkaa leyth bnu sacad wuxuu yidhi haddaad aragto haddaan arka nin saaxiibu hawo ah nin yacnii ahlu bidca ah xumaan samaynayo ahlu macsi ah oo badda ku kor socdo waxba kama aqbaleenuu yidhi ee ka warranaa layidhi markaasuu yidhi amaa ina saaxibakum qad qasar saaxiibkiin waaba gaabiyey buu yidhi arrinta meel dhow buu ka soo qabtay yuu yidhi low ra'aytuhu yadiiru fi lhawaa maa qabiltu canhu nacam haddaan arki lahaa buu yidhi asoo hawada ku duulaayuu yidhi ninkuna uu nin xun yahay camalkiisu xun yahay waxba kama yeelaynuu yidhi imaamu shaafici raximahullah nacam marka qiyaastu maahan qofka buubidda uu buubo iyo ma ahan qiyaasta yacnii eh, waxyaabahaas maahane qiyaasta qofkan seeyahay waa isaga haddii uu iimaan iyo taqwo lagu arko dadku ay ku yaqaanaan kadib haddii ilaahay wax siiyo karaamo oo ka muujiyo ninkii wanaagsanayo karaamo ka muuqatay waay nacam hadduu nin xun ahaa oon salaad jamaaco lagu arkaynin oon haweenka ka dhex baxaynin oo aan yacni cibaado iyo dadka muslimiinta aynanba kuba aqooninba cibaado haddana wax cajiib waxyaabo umuuro soo socda intuu ka warrama sidii ay haddana u dhacayso kaasoo kale waxaa la dhahaa wixiisi waa istidraaj waana awliyaa shaydaan dad badanna waa jiraan dadku ay awliye u haystaan maca daalika aadan uga marqaati kici karin weligiis asoo tukanayo adigana laga yaaba inaad deris la ahayd toban sano iyo labaatan sano iyo soddon sano dad waxaad arkeen labaatan sano aad deris la ahayd masaajidka kugu dhegana weligaa aadan ku arkaynin dadkuna ay ka ictiqaadsan yihiin inay awliye yihiin kuwaasoo kale awliye ma marka meesha marka sidaas weyan sheekhulislaam ibnu taymiyana wuxuu ka alifay kitaab layra alfurqaan beyna awliya alraxmaan wa awliya ashaytaan ayuu ka kala qoray marka isku soo duuduub mu'miniinta oo dhan waa awliye ilaahay ee awliyanimada wilaayadiibaa laftir walaayadii kala derajo ah naftirkeeda oo mu'minka mu'minka kale ka cibaadada badan kan cibaadada badan baa walaayada allana uga sii dhow wahaakadaa nacam wlmuminuuna muminiinta wliyaa llahi wlmu'minuuna mu'miniinta kulluhum dhammaantood awliyaa uraxmaani waay mu'miniinta oo dhan waa awliyaa uraxmaan oo qeyb unbay ka haystaan walaayada alla subxaana wa tacaala nin allaale inta iimaankiisu la eg yahayo ziyaado ila ziyaadatuliimaan baan soo marna oo nuqsaanuhuy nin allaale eh, kulama iimaankiisa ou ziyaado walaayadiisiina waa ziyaadaysa alla uu u dhowaado subxaanahu wa tacaala marka owliyada wax kale in laga ictiqaadiyo kale ma aha wa akramuhum cinda allaahi atwacuhum wa atbacuhum lilqur'aan wa akramuhum kan ugu karaamada badan owliyada alle cinda allaahi ilaahay agtiisa adwacuhum weeyaan kan ugu daacada badan kan ugu daacada badanoo ilaahay ugu adeecis badan wa atbacuhum ugu raacis badan lilqur'aani qur'aanka ugu raacis badan say qur'aanka maxaa yal nebiga caleyhi salaatu wasalaam markii caaisha radiallahu canha markii la weydiiyey nebiga dabeecadiisa maxay tirina kaanat khuluquhu alqur'aan nebiga dabeecadiisa qur'aankay ahayday tiri de nebi maxamed sal ly slam cid ka fiican ma jirto oo ka daaco badan maadaama isagii qur'aanka uu dabaqi jiray muslimiintuna waxay ku kala qiimo badan yihiin say qur-aanka ugu dhow yihiin ay ugu camal falaan wa akramuhum kooda ugu karaamada badan cind allahi alla agtiisa adwacuhum weeyaan kan ugu alla adeecis badan wa atbacuhum ugu raacis badan lilqur'aani qur'aanka allana wuxuu yidhi ina akramakum cinda allaahi atqaakum kan idinkugu karaamada badan ilahay agtiisa waa kan idinkugu alla ka cabsi badan marka taasaa marka muhimmadu saas waay ee dadka midabkooda iyo luqadda ay ku hadlaan iyo qabaa'ilka ay kala yihiin iyo karaamada kuma kala xirna oo dadkii waxaa weeyaan sida ay kala yihiin ee karaamadoodu taqwadooday ku xiran tahay waliimaanu huwa aliimaanu biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi alaakhiri waalqadari khayrihi washarih sharih wa xulwihi wa murih min allaahi tacaala waalqadaru khayruhu wa sharuhu wa xulwuhu wa muruhu min allahi tacaala waaliimaanu iimaanka huwa aliimaanu billaahi weyn iimaanka aan sheegayno waa alla oo la rumeeyo waa soo marnay arkaanuliimaan waa soo sharaxnay wa malaa'ikatihi la rumeeyo wa kutubihi la rumeeyo wa rusulihi rususha alla la rumeeyo walyowmi alaakhiri la rumeeyo waalqadaru qadarka khayruhu khayrkiisa iyo wa sharuhu iyo shartiisa wa xulwuhu macaankiisa wa muruhu qaraarkiisa min allahi tacaala buu ka ahaaday ama walqadari qadarkii in la rumeeyo waay iimaanku in qadarka la rumeeyo khayrihi wa sharihi qadarka khayrkiisa iyo shartiisa wa xulwihi macaankiisa wa murihi qaraarkiisa min allaahi tacaala inuu ka ahaaday oo khayr iyo sharba xag alle inay ka ahaadeen inaa sidaa tiraahda waa soo marnay k isaga marka isagoo aad iyo aad intaa ka tafsiil badan ayaan soo marnay wanaxnu mu'minuuna bidalika kullihi laa nufariqu bayna axadi min rusulih wanusadiquhum kullahum calaa maa ja'uu bihi wanaxnu annaguna mu'minuuna kuwa rumaysan baanu nahay bilaahi alla rumaysan wa naxnu anaguna waxaan nahay mu'minuuna kuwa rumaysan bidaalika kaagaas waxaa lasoo sheegay kullihi dhammaantiis laa nufariqu kala geyn mayno oo iimaanka ku kala geyn mayno bayna axadin axad min rusulihi oo rusushiisa ka mid a yacni wax rusushiisa ka mida iimaanka ma ku kala geynayno oo ma dhahayno rusushii qaarna waa rumaynaynaa qaarna ma rumaynayna ma dhahayno laa nufariqu macnaha tafriiqa waxaa weeye iimaanka ma ku kala geynayno oo qaarna waa rumaynaynaa qaarna ma rumaynayna ma dhahayno amaa laakiin xagga fadliga dhammaantood waa rumaynaynaa inay kala fadli badan yihiin oo nebi maxamed ugu fadli badan yahay ululcazmi min arusul ay ugu fadli badan tahay waa qiraynaa kuwaas maxaa yeeley ilaahay subxaana wa tacaala waxauu yidhi dadka rususha iimaanka ku kala geeyo markuu ka sheekeynaye in aladiina yakfuruuna billaahi wa rusulihi kuwa allay rusushiisa ku gaaloobo wayaquuluuna nu'minu bibacdin wanakfuru bibacdin wayuriiduuna an yattakhiduu bayna dalika sabiila ulaa'ika hum alkaafiruuna xaqaa kuwa iyagu dhahayaan rusushii qaarna waa rumaynaynaa qaarna waa ku gaaloobaynaa inay saas jid ka dhigtaanna rabo ilaahay waxa uu yidhi ulaaika hum lkaafiruuna xaqaa kuwaas waa gaalo dhab ah waay waa kaafiriintii dhab eh, dhabta ahaa weyaan marka rususha macnaha iimaanka ku kala geyn mayno walidaalika islaamku marka diin dhexdhexaada ah waay markaad fiiriso maxaa yeeley yahuud waxay beeniyeen nabi ciise iyo nebi maxamed sala allahu aleyh ali wasalam <coughs> aleyhi salaatu wasalaam nasaaradiina waxay beenisay nebi moxamed sala allahu aleyh ali wasalam ayb mu'miniintuna waxaa weyn muslimiintiina nebiyullaahi muusana waa rumeeyeen nebiyullaahi ciisana waa rumeeyeen nebi maxamedna waa rumeeyeen sal ly slam oo ambiyadii ilaahay kuwii ka horreeyeyna waa rumeeyeen walidaalika marka waa waa qofkii nabiyullaahi muusa beeniyey risaaladiisa nebi maxamedna waa beeniyey walidaalika nabiga allah subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahay fii suurati shucaraa ambiyada markuu ka hadlaayo kadabat thamuud lmursaliin kadabat qowmu nuuxin ilmursaliin nuux qowmkiisii bay beeniyeen ayaa laleeyahy hal rasuul baana u yimid wax ay beeniyeen waa hal rasuul ninkii hal rasuul beeniyey rusushii kale o dhan waa beeniyey maxaa yeele ambiyada ilaahay risaaladooda iyo fariintooda waa isku mid ah nacam towxiiday kulli dadka ugu yeeraan haddaad mid beenisa ka kale ma rumayn kartidba <coughs> wa ahlu lkabaa'iri min ummati muxamedin sala allahu calayhi waaalihi wasalama fi nnaari laa yakhluduun idaa maatuu wahum muwaxiduun wain lam yakunuu taa'ibiin bacda an laqaw allaha caarifiin wahum fii mashii'atihi wa xukmihi in shaءa gafara lahum wacafaa canhum bifadlih kama dakara caza wajala fi kitaabihi wayagfiru maa duuna dalika liman yashaa wain shaءa cadabahum fi nnaari bicadlih ilaa aakhiri maa qaal halkan waxuu uga hadlaa mabxath <clears throat> iimaankiina calaaqa la leh ahlu kabaa'irta waana mas'aladii ugu horreysay oo dadka muslimiinta isku khilaafeen qofka hadduu dembi weyn ku dhaco oo aan gaalnimo ahayn hadduu ku dhaco ee dabadeedna uu isagoon towbad keenin uu dhinto xaalkiisa muxuu noqonaa khawaarijti iyo firaqa khawaarijta iyo muctasilada waxay isku waafaqeen aakhiro inuu naarta ku waarayo adduunyadiina waa kala jabeeno waxay dhaheen khawaarijtu waa gaal muctasiladuna waxay dhaheen maya ee almanzila bayna almansilatayn wax la yirahdo ku jiraa gaalna ma aha muslimna ma aha waa u dhexeeyaa bay dhaheen waa laba firqoo marka firaqu dalaal firqooyinka baadiyeysan ka mid ah murji'ada qoladan iyaguna la yidhaahdo oon xalay darsiga uga hadalnay iyaguna waxay dhaheen qofka dembi kabiire ah marka uu galo wax uu dembigaa ka dhibaayo ma lahanay dheheen nacam oo iimaan mar hadduu meeshaan yaallo dembi waxba ma dhibay dheheen sida gaalnimadu sida yacni camal saalixa ounan ah waxba u taraynin haddii gaalnimo ay jirto dabcan hadday gaalnimo jirta camal saalix waxma ah tarayo dabcan laakiin tan kalaa qalad a ah, nacam iimaan haddii uu jiro dembi wax kaama dhiba qalad waayo sababtoo nebiga caleyhi isalaatu wasalaam sunnadiisa wuxuu ku tilmaamay axaadiid mutawaatira soo aroortay oo dad badan oo muslimiina inay naarta gelayaan weliba ay ku jirayaan yacnii ay muddo ku jirayaan dabadeedna laga soo saari doono ayagoo gubtay oo dhuxulo noqday maxay dadkaas naarta ku galeen haddii dembi uuna waxba dhibaynin soo ma garan ahlu sunnadana marka waxay leeyihiin qofka dembiga kabiirada ku dhaco weyn ee isagoon toobad keenin dhinto arrinkiisa allo u yaallaa hadduu doonana waa cadaaba alleh hadduu doonana waa iska cafinaya nacam soo ma garanin taasayna nusuustu tusaysaa nacam oo maxaa yeelay ilaahi subxaanahu watacaala qofka inuu iska cafiyo waxba kuma aha nacam waana karam iyo ammaan waay nacam abuu camr ibn alcalaa iyo camr ibni cubayda waxay ku doodeen masalada wacdiga iyo waciidka camr ibni cubayd wuxuu ah muctazili markaasuu wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qof haddii dembiga ah hadduu sameeyo waa ciqaabayaa hadduu dhaho waa inuu ciqaaba qasab waayo haddii kale waxaa ka dhalanaya inuu ballantiisii ka baxay markaasu abuu camr ibnulcalaa wuxuu yidhi waxaa kaa qaldan buu yidhi farqiga u dhexeeyo goodiga iyo ballanta waxyaabahan marka haddaad waxaa samayso waa ku ciqaaba waciida la yidhaha waa goodin qofka waciidkii haddii uu ka dhabeey waayana macnaheedu maaha inuu xun yahay ma aha bal waxaa weeyaan waa ammaan waayo qofka intaad adoo ciqaabi karo dembi markuu sameey haddana iska kaa cafiyo aad dhahdo waxaa lagu tiriyaa ammaanta ee karamka iyo cafwigaa lagu tiriyaa ee ceeb maaha maogtahay laakiin qof aad tiri haddaad waxaa samayso waxaasan kuu ballan qaaday haddaad sii weysa marka waa lagu eedayna nacam marka wacdiga iyo waciidka farqigaasa u dhexeeya yidhi nacam marka addoon ilaahay ee dembi galay laakiin muslima ilaahay inuu orado iska tago waxba kuma haysto dhaho ilaahay ceeb kuma aha nacam bal ammaanay u tahay alla subxaana watacaala maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum ilaahay cadaabkaaga maxaa kasoo gelayana wax nuqsaan ilaahay haysata ma jirto oo hadduu ku cadaabo ou yacni u ziyaado uu helayo meeshaan ma taalla laakiin haddana sidaas ay tay isagii baa dunuubtii kala qaaday oo wuxuu yidhi gaalnimada wixii ah qofkii gaalnimo ku dhinto uma dhaafayo yidhi ilaahay subxaana wa tacaala ninkii gaalnimo wax aan ahayn ku dhinto kaa isagu haddaan doonana waa u dhaafayaa buu yidhi haddaan doonana ma u dhaafayo idan marka meesha maxaa laga fahmayaana ilaahay hadduu doono dadka kabaa'irta ku dhintaa iyagoon ka toobad keenin haddii uu doonana qaarna waa cadaabayaa qaarna waa dhaafayaa nacam sidau isaga doono markaa nacam soo ma garan marka labada qolaba aayadaasa murji-adana aayaddaas baa radinaysa qoladan khawaarijtana aayadda in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa ayaa labada qolaba aayadda qeybta danbaa radinayso musanifku marka taasuu sheegaya ahlu sunnaduna marka waxay qabaan adduunka marku joogo qofka dembi kabiira ah ku dhaco waxaa la leeyahay waa mu'minun biiimaanihi inta iimaan uu haysto waa mu'min faasiqun bikabiiratihi dembigiisa weyn uu sameeyeyna faasiquu ku yahay ama waxay dhahayaan waa mu'minun naaqisuliimaan waa mu'min iimaankiisu naaqis ya gaal waa ay dhihi maayaan gaal iyo musl islaamnimo u dhexeeyaana dhihi maayaan soo ma garanin waana mu'min kaamilul iimaanna ma dhahayaan sida murji'adoo kale waa mu'min iimaankiisa nuqsaan baa ku jirto biqadri inta dembiga ou geystay gaalna ma aha manzila bayn almansilataynna ma joogo masalada marka iyadu sidaas ayay tahay wa ahlulkabaa'iri buu yidhi kabaa'irta ahlu kabaa'irta dadka dunuubta waaweyn u saaxiibka ah oo min ummati muxammedin sala allahu aleyh waali wasalam nabi moxamed ummaddiisa ka mid ah laa yakhluduuna ku waari maayaan fi naari naarta ku waari maayaan ayb xadiidkii bidaaqadana waaba u daliil xadiidu lbitaaqa ayb ee tirmidi oo werinaaye ee ilaahay subxaanahu wa tacaala inta addoonka malaa'igta uu ku yidhaahda addoonkan keena rejistarkii iyo waraaqihii aad ku qorteen dunuubtiisa keena markaasay fidinayaan ilaa marka araggiisa meesha ugu dambaysa waa sii socdaa un dunuub baa ka buuxdo markaasaa waxaa alla uu leeyahay addoonkii hallaka min xasanatin war waxaanoo dembi haysaaye xasana ma haysataa wax wanaagood lagugu miisaamo waxaan markaasu wuxuu dhahaa laa yaa rabbi wax xasanaa ma haayo dunuubtii baa la badatay xasanadii waa iska iloobay markaasu alla wuxuu leeyahay balaa xasano inaysan kuu oolin iska daaye waa kuu taalla innaka laa tudlam lagu dulmin maayo dhahaya alle kaar yar baa lasoo qaadaya marka laa ilaaha illa allahu ay ku taallo tawxiidkii uu ku yaallo markaasaa dhinaca kalea miisaanka laga saaraya fadaashad biha laa ilaha illa allahdii baa kuwii tii marka kor dunuubtii waxa weeyaan waa waa waa fududaatay oo kor bay aaday laa ilaha ila illahuna waa degtay markaasaa ilaahay ugu naxariistay marka Eh, xadiidkan waa xadiid saxiixa xadiidulbidaaqa la yidhaahdaa wuxuuna tusayaa dunuubta kabaa'irta qofka inuunan gaal ku noqonaynin waa laakiin dunuubta aan iskeed aan gaalnimada u ahayn waay dunuubta hadday iskeed gaalnimo u taas iyada waa gaalnimo wa ahlulkabaa'iri min ummati muxamedin sala allahu aleyh waali wasalama laa yakhluduuna fi naari ku waari maayaan naarta idaa maatuu hadday dhintaan walxaal hum iyaga oo muwaxiduuna ilaahay iyagoo waxidaayo iyagoo ilaahay cibaadada u gooni yeelaayo de fadliga tawxiidkay deliil u tahay soo maha nacam towxiidka fadliga uu leeyahay nacam qofkii towxiid uu baaqi u yahay khayr baa baaqi u ah weli nacam haddii towxiidka lagaa galana waa mushkilo meesheeda taagan tawxiidka marka qofka inuu ka ilaaliyo waay waxyaabaha yacnii towxiidku waxyaabana waa buriyaan isaga dhan waxyaabana nuqsaanay geliyaan waxyaabana waxaa weeyaan waa xagxagtaan sooma kasin intuba qofka yacni muwaxidka kaamilka ah waa inuu intaaso dhan u ilaaliyaan soo ma garan waxyaabaha tawxiidka naaqidka ku noqonaya burinaya waxaa ka mid a cibaado inaa ilaahay keyrkii u sarfiso hadday noqon lahayd ducada baryada hadday noqon lahayd gurmad dalabka istiqaasada qofku markay dhibaata hayso ilaahay inuu u qayshado ilaahay ku caabudaa waxyaabaan ilaahay ku caabudna waxaa ka mid dhib markauna qabsaday yaa allah inaan dhahno oo ilaahay waxyaabaa lagu waxiday ka mid tahay aman yujiibu almudara idaa dacaahu wayakshifu asuu'a wayajcalukum khulafaa'a alardi a ilaahum maca allah nacam gaaladuna wax fidradooda waxaa ku jirtay dhibaato markay galaan inay ilaahay u qayshadaan marka ay dhibaatada ka badbaadaanna gaalnimada iyago ay ku laabtaan fa idaa rakibuu fi lfulki dacaw llaha mukhlisiina lahu ddiin falamaa najaahum ila alberi idaa hum yushrikuun mu'miniinta laakiin waxaa weeyaan waa ka dhab dhibaatada markay ku jiraan iyo barwaaqada markay ku jiraanba allay baryaan sida nabiyullaahi yuunus caleyhi salaatu wassalaam dhibaatadii markuu galay oo nibiriga amalayga calooshiisa markuu galay waa kii uu yidhi alla uu yidhi falowla annahu kaana min almusabixiin lalabita fii batnihi ilaa yowmi yubcahuun waana tii uu yidhi laa ilaha illaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin qur-aanka haddaa akhrisid ambiyada ilaahay dhibaato markay galaanba ilaahay unbay ayay u qayshadaan haddaad marka alla uqaylsigaas ku bedelato inaad owliye u qayshato ama aa u qayshato markaa yacni awowga adiga markaa baha dhalay ama awowgii qabiilka ka soo jeeday haddaad u qayshato waa waxaa weeyaan muwaxid ma tihid nacam naaqid litawxiid waa tawxiidka waa burayaa nacam waxaas waa ku buraa haddii marka jahli kaa haayana inaad barato waaye haddii aanu jahli kaa haynin samaysana waa ku gaaloobaysaa diintaa uga baxaysaa waxyaabaha marka eh, sidoo kale marka tawxiidka dhaawaca isaguna marka aad bay u badan yihiin nacam kutub tawxiid baana ka hadasho kitaabkan marka kitaabu tawxiid eh, lisheekh alislaam maxamed ibn cabdilwahaabna aada uga hadlay mawaadicda noocaas oo kale ah weliba si aad u fiican oo qaala allahu qaala rasuuluhu ah ayuu usoo bandhigay raximahullah nam ayb marka wuxuu yidhi walxaal hum iyaga oo muwaxiduuna muwaxidiina hadday dhintaan wain lam yakuunuu taa'ibiina wain lam yakuunuu yaynanba ahaanin taa'ibiina kuwa toobad keena yaynanba ahaanin ee maxaa yeele dembiga haddii laga toobad keeno waaba aqbalaa ilaahay toobada nacam hadday saxiix tahay hadday saxiix tahay iyada waaba laga aqbalay qofka toobada nacam wain lam yakuunuu yaanayba ahaanin taa'ibiina kuwa ilaahay u toobad keena bacda goorma bacda an laqaw llaha markay alla la kulmaan caarifiina iyagoo alle yaqaano bacda an laqow markay la kulmaan allaha alle markay la kulmaan alle kadib caarifiina iyagoo garanaya alle wahum iyagu fii mashii'atihi alla mashii'adiisa doonistiisa wa xukmihi iyo xukunkiisa ayay ku jiraan wahum iyagu fii mashii'atihi kaa'inuuna fii mashii'atihi ilaahay mashii'adiisay ku jiraan xukmihi iyo xukunkiisay ku jiraan in shaaa allah hadduu doono hafara lahum waa u dhaafayaa wa cafaa canhum waa cafinayaa bifadlihi ayuu ku cafinayaa haddii uu doono alleh waa iska cafinayaa waana u dembi dhaafayaa taasna waa fadli ilaahi subxaanah wa tacaala kamaa dakara caza wajalla siduu alla sheegay fii kitaabihi wayakfiru ilaahay waa u dhaafayaa wayakfiru alla waa dhaafaa maa buu dhaafayaa duuna daalika kaagaas ka soo haray liman buu laakiin u dhaafayaa yashaau uu doonayo qofkau doono u dhaafaa kuwa inuu u dhaafo ounan dooninna de waa la cadaabaya iyagu markaas nacam halkaa marka waxaa ku cad dad muslimiina inay naarta gelayaan nacam laakiin ku waari maayaan hadday muslimiin islaamnimo ku dhinteen wa in shaaa allah hadduu doonana cadabahum waa cadaabayaa fi naari naartuu ku cadaabayaa cadaabkaas waa maxayna bicadlihi ilaahay cadaaladiisa darteeda ugu cadaabaya kii uu naar geliyana ilaahayda kama gar darnoo cadaaladda alle ayuu naarta ku galay uma markaa dabadeed yukhrijuhum waa soo bixinayaa alle minhaa naartiibuu ka soo saarayaa biraxmatiibuu uga soo saarayaa naxariistiisa wa shafaacati ashaaficiina iyo kuwa shafeeco shafaacadooda uga soo saarayaa oo min ahli daacatihi dadka ilaahay ahlu daacada dadka alle adeecay ka mid ah dadka shafeecaya ahlu daacada ambiyada iyo malaa'igta iyo awliyada ilaahay iyo ka mid a ah, nacam kuwaas shafaacadooda naxariistiisa iyo kuwaas shafaacadooda alla ayuu naarta uga soo saarayaa humma yabcahuhum wuxuu u dirayaa marka ilaa jannatihi jannadiisa u dirayaa markaa markaa dabadeedna jannadiisa ayuu u dirayaa markaa nacam ayb wadaalika kaagaasna biana allaha tacaala alle wadaalika kaagaasina xaasilun yacnii mid ama waaqicun mid dhacayo mid dhacayo waay biana allaha tacaalaa bisababi ana allaha alle tacaalaa sarreeye tawallaa alle inuu inuu yani maamulo biana allaha tacaala alle tawallaa ahla macrifatihi tawallaa inuu ka yacnii weli dhigtay ahla macrifatihi dadka yacnii isaga yaqaano waa muslimiinta loo jeeda dadka ahlu islaamka ah ee muslimiinta ah inuu alla ka weli dhigtay darteed buu saa u yeelayaa nacam allaahuma yaa waliya nacam walam yajcalhum ma ka yeelin fi daarayni labada daarba ka ahli nukratihi adduun iyo aakhiraba yacni ilaahay dadka yaqaano kama yeelin oo dadka muslimiinta ah, yacni kama dhigin ka ahli nukratihi kuwa inkiray alle kuwa alle inkiray oo kale kama dhigin ilaahay yacni dadka muslimiinta dadka alla inkirayoo kale kala mid dhigi maayan sidaas darteeda buu naarta uga soo saara iyaga alladiina kuwaas oo kuwa alla inkiray oo khaabuu hoogay min hidaayatihi ka hoogay yacni hidaayada alla subxaanahu watacaala ka hoogay oo ka hungoobay walam yanaaluu aan gaarinna min walaayatihi ilaahay walaayadiisana aan gaarin allaahuma yaa waliya alislaami wa ahlihi allaahuma yaa allaahu allow yaa weliya alislaami islaamka ka weliga u ahow wa ahlihi oo yaa weliya ahli lislaam ahluislaamka yacnii weliga ka u ahow habbitnaa ilaahu nagu sug cala lislaami islaamka nagu sug buu yidhi xataa nalqaaka bihi ilaa aan kaala kulanno inagoo muslimiin ah ayb wanara asalaata khalfa kuli barin wafaajirin min ahli alqibla wacalaa man maata minhum nacam naraa waxaan arkaynaa buu yidhi asalaata salaad jaa-izatan yani inay bannaan tahay khalfa kulli barrin baari kasta gadaashiisa in lagu tukado wa faajirin iyo faajir kasta gadaashiisa in lagu tukado min ahli alqiblati oo muslimiinta ka mida nacam dadka ahluqiblada ka mida wa calaa manna lagu tukada axad korkiisa maata dhintay oo minhum muslimiinta ka mida nacam halkan marka dadka yani madaahibta takfiirka uu radinaya nacam oo dadka muslimiinta iyagu gaalaysiiyo ayuu radinayaa wuxuu leeyahay waxaanu arka aragnaa haddaan ahlu sunno nahay qof kastoo barri iyo faajira inaan ku daba tukano hadduu muslim yahay nin meel dad ku tujina haddaad aragto waa ku daba tukanaysaa nacam sax haddaad heli karto qof wanaagsan oo taqiya inaad ku daba tukatay waa fadli badantao way fiican tahay laakiin waa weysay masaajidkii agtaada ahaana waxaa ka tujiya nin wax isku qaso ama xaaraan ku dhaqmoo kale si xun yeelo seed yeelaysaa waa ku daba tukanaya maadaama uu muslim yahay haddaadanba diintii ka saaraynin adiga walidaalika arrintan cuhmaan bnu cafaan saxaabadana saanay qabi jireen cuhmaan bnu cafaan radi allaahu canhu nimankii soo weeraray ee masar iyo ciraaq ka soo weeraray ee gurigiisa isku hareereeyey oo gurigiisa uu ka bixi waayo cuhmaan masaajidkii dadkayaa tujinaya marka cuhmaan gurigiisii baa ay ku hareereeyeen markaasaa baa masaaidka intay qabsadeen masaajidka nabiga sal ly salam iyagaa dadka tuji jiray marka nimankaas fidnawadayaalka ahaa markaasaa cuhmaan loo yimid oo waxaa layidhi dadkii fidnawadayaalka waana tujinayaan seen yeelaynaa markaasuu wuxuu yidhi ku daba tukada salaadu wax qof sameeya waxa ugu fiican waayynam ku daba tukadayna halagu daba tukado marka asxaabta fahamkooda saasuu ahaa nacam iyadoo la og yahay dadkaas inay cuhmaan dhiiggiisa ay banaysanayeen laakiinse ta'wiilay ku banaysanayeen aayada iyo axaadiid si qaldan wax qalado ay fahamsan yihiin iyay cuhmaan dhiiggiisa ku banaysanayeen maca daalika nimanka ahlu bidcadoo noocaasa ayaa haddana cuhmaan oo yidhaha ha lagu daba tukado soo ma garanin qofku marka in allaale intoo muslima lagu daba tukana khaasatan haddii ninka uu madax yahay bidca ama yacni macsi iyana uu ku jiro dadkana uu tujinayo ama asaga uu soo cayino nin dadka u tujiye waa lagu daba tukadaa nacam iyadoo layska ilaalinayo laga fogaanayo dar-an lilfitna iyadoo laga fogaanayo fitna laga dheeraanayo laga fogaanayo nacam waa haddii islaamnimada uu baaqi ku yahay waay nacam soo ma kasin ayb walidaalika marka imaam axmed raximahullah ma'muun ninkii la dhihi jiro culummada cadaabi jiray oo yacnii qur-aanku kalaamullaahi ma qur-aanku waa makhluuq ninka ku cadaabi jira dadkoo imaam maxamed xataa dhibay isagoo sidaa ahaaba haddana imaam maxamed uu ku daba tuka jira muslim buu u arkaya naam soo ma garan taasoo marka halkaa marka uu ku sheegaya dadku saddex nooc waa marka baari inuu yahay imaamkan hadduu baari yahay iyado warmaba ka taagnaa ahlu daaco yahay inuunan baari ahaynoo faajir uu yahay sida xajaaj oo kale nin dadka laayo ah xajaaj bin yuusuf laakiin muslim oo ah xajaaj diinta lagama saarin soo ma garanin de shahwada un dhiiggaasuu shahwo ku qabay nacam dhiiggaas uu daadiyo shahwo ku qabay nacam ayb gaal raac ma ahayn laakiin xajaaj nacam ayb taas iyada waxay u baahan tahay yani in la ogaado xajaaj binu yuusuf athaqafi asoo saas ah haddana saxaabada iyo taabiciinta anas ayaa ku daba tukan jireen isagoo la ogyahay inuu dad laayo oo safaak uu yahay ayb imaamka xaalad saddexaad oo noqon karaa jirto inaan la ogeyn labada mid uu yahay mataqaani masaajidaa soo gashay ninbaa salaadii tujinaya aqoonba umalihid adiga ninkaas kaasoo kale asal wuxuu ku yahay inuu wanaagsan yahay qofka muslimka asalkiisu waa inuu mala xun in laga maleeya maaha waa lagu daba tukanaa sheekhulislaam ibnu teymiya raximahullah wuxuu le imaamka mastuurka ah ninkii baarbaaro oo yidhaahda kan muxuu aaminsan yahay caqiidadiisa tay ahayd muxuu fakerkiisu see waayo ninka dhaho asagaa mubtadica ah buu yiri nacam isagii ayaa waxuu noqonayaa mubtadic nacam janaazaduna waa la mid haddii qof muslim ahaa laguu keeno adiga ama looga marqaati kaco qofkaan waran asagoo tukanayaan aragno waa qof muslima lagu yiraahdo janaazada waa in lagu tukadaa maaha janaazada in laga daaya ma dabiixadana waa ku jirtaa wuxuu gowracana qofka muslimka suuqyada muslimiinta waxa lagu gado asal maxay ku yihiin xalaal inay yihiin in la gowracay haddaad tiraa maya aniga waxaan ma ogi wax gowracay ma aqaan dadkan inay muslimiin yihiin ma ogi ma cunaayo haddaad tiraahdeed waxaa weeyaan marka waa waa islaamkii baad albaab yaraad islaamkii qol yaraad islaamkii kusoo koobaysaa nacam sidaana ma aha nacam dadka noocaas oo kalena badanaa ayagaa marka dambe diinta iska bixiyaba nacam waxaad arkay iyagoo boqol ah berri iyagoo lixdan aad arkaysaa nacam afartan lala kacay nacam diinkii laga saara ilaa marka dambe waxaa weeyaan waa mushkilo inteeda la eg wanaraa waxaanu arkaynaa aan aragnaa asalaata salaad khalfa kulli barin lagu daba tukada baari kasta gadaashiisa wa faajirin iyo faajir kasta oo min ahli lqiblati ah muslimiin ah ahlu qibla ah wa calaa man maata qof korkiis in lagu tukado oo dhintay minhum iyaga ka mida ah. xataa xajaaj ibni yuusuf mararka qaar salaada jimcada soo u qudbaynayo u qudbaynayo u qudbaynayo wakhtiga inta dhaafiyo ayaa qoraxdii inay dhacda ayay ku dhowaanaysay maca daalika cadaa ibn abi rabaax iyo culummadii taabiciinta iyo fadhi bay ka tukan jireen duhurkii iyo casirkii iyo duhurkii bay fadhi ka tukanayeen ishaaro iyo waana iska fadhiyaan un meesha walaa nunzilu axada minhum jannatan walaa naaraa walaa nunzilu dejin mayno axadan axad oo minhum iyaga ka mida axadkaasoo minhum iyaga kaga muminiinta ka mida ahlu qiblada ka mid a jannatan janno ma dejinayno walaa naaran naarna ma dejinayno ugama markhaati kacayno oo qofkan waa ahluljanno kan waa ahlunaar ma dhihi karno ilaa intii sunnadu ay sheegtay maahne waxyiga uu sheegay maalan abuubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali iyo eh, dalxa iyo cabdiraxmaan bin cawf iyo zubeyr bn alcawaam iyo sacad bin abi waqaas iyo saciid ibni zayd iyo raggaasoo kale ee casharada la yidhaha tobankii janno loogu bishaareeyey iyagoo nool kuwaas jannay ku jiraan waa dhahaynaa ilaan nebigaa sheegay sal alla ly slam iyo cukaashata bnu muxsan iyo thaabit ibnu qays ibnu shumaas iyo dadkii baycatu ridwaan baycadii yacnii laqad sadaqa allaahu can ilmu'miniina laqad radya allaahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajarati kuwii ilaahay uu yiriyo nebiga la mubaayacooda kun iyo afarta boqol ahaa iyo kale iyo wax allaale wixii nebigu ou waa ahlu janno yiri waa dhahaynaa ahlu janno bicaynihi yani hadda waxuu ka hadla waa shaksi shaksi amaa yacni dadka kale waxyigu uunan sheegin ma dhihi karno hebel waa ahlunaar hebel waa ahlu janna ma dhihi karno ma ogin taas xaalkiis wuxuu noqon doono yani axad mucayan oo hebel la yidhaahdaa ahlu janno waay ama waa ahlu naar ma sheegi karno ilaa intii uu ammaanay nebiga caleyhi salatu salaam oo janno ku sheega ma ahane laakiin mu'miniinta yacnii dadka ay ammaanaan oo khayrka ay ku ammaanaan yacnii waa waa la weheshe karaa oo xadiidkii nebiga caleyh salatu salaam wuxuu ahaa janaaza soo martay nebiga caleyh salatu slam asxaabtiisoo fadhiya janaaza lasoo mariyey markaasay waxay khayr bay ku sheegeen markaasuu nebiguna yidhi sal ll ly slam wajabat mid kalaa soo martay shar bay ku sheegeen markaasuu yidhi wajabat markaas ina yaa rasuulallah maa wajabad wajabad maxay tahay markaasuu wuxuu yidhi tii horaa la soo mariyey khayr baad ku sheegteen waa u waajibay khayrkaasaa u waajibay buu yidhi tan dambaa timid shar baad ku sheegteen sharti baa u waajibtay antum shuhadaau llahi cala alardi idinku mu'miniina waxaad tihiin uu yidhi markhaatiyaalka alle ee dhulka korkiisa joogaa tihiin marka ruuxa ay muslimiinta khayr iyo wanaag uga markhaati kacaan khayraa loo rajeeyaa ruuxa ay shar iyo dhibaato iyo shiddo iyo mixnad uga markaati kacaanna haddee shiddo iyo mixnad baa loo rajaynaya isagana nacam axad mucayanoo hebel waa ahlunaar hebel waa ahlujanna laakiin lama dhihi karo ilaa wixii sharciga uga caddeeyey ma ahani ereyo marka lamidaa jiro qofku marxuum in la yidhaahdo kale marxuum waa ahlujannay la lamid tahay leanna marxuum macnaheedu waxa weya waa kii loo naxariistay waay in loo naxariista adiga ma ogid soo ma kasin waxaa lamida sidoo kale shahiid ashahiid hebel ashahiid fulaan lama dhihi karo waa loo rajeynaa unbaa la dhihi karaa maxaa yeele adiga ma shahiidku jannou galaa waa wax la ogyahay waay qofka markaad ashahiid hebel leedahay jannadou galay waay macnaheedu mana ogid adiga wax ka gaabsane walidaalika imaamu albukhaari kitaab baab dhan uu baabaysto wuxuu yidhi baabun laa yaquulu shahiid shahiid ma dhahayo yiri qof walaa nunzilu axadan ma dejinayno minhum iyaga ka mida jannatan janno ma dejinayno walaa naaranna ma dejinayno walaa nashhadu calayhim korkooda ugaga marqaati kici mayno bikufrin gaalnimo walaa bishirkin shirki uga marqaati kici mayno walaa binifaaqin nifaaq maa lam yadhar haddaanu ka muuqanin minhum iyaga shay-un wax oo min daalika kaagaas ah wuxuu ku leeyahy gaalnimo shirki munaafiqnimo uga marqaati kici mayno haddaynan ka muuqanin soo ma wixii u qarsoon yacni annaga ma ogin waay waxa ay nagula macaamilaan un baan ku xukumaynaa qof muslima ah oodan ku arag yani nifaaq kufri shirki ah aadan ku arkin ma ku sheegi kartid waxaasoo dhan haddii laakiin uu kaaga daahira ka waran marka waxaa kaaga muuqatay calaamadii gaalnimada shirkigi nifaaqi waa lagu sheegaya markaasoo kale nacam qofkii ku sheega markaas takfiir waayo haddii la yidhaha khalad waay nacam takfiirinta waa soo marnay casharkii calan ku soo marnay haddii dawaabidiisa la helo waa gaalo buu ku noqonaya qofku nacam ayb laakiinse nifaaqoo kale munaafiqnimadoo kale de munaafiqnimada calaamaday leedahay nacam akbar iyo asqaray u kala baxdaa midda akbarkaa calaamaday leedahay xataa oo ilaahay wuxuu yidhi walow nashaau la araynaakahum falacaraftahm bisiimaahum walatacrifannahum fii laxni alqowl waxaad ku aqoonsanaysaa ad ku garanaysaa munaafiqiinta warxumadoodu yidhi nacam oo markay hadlaan yaad garanaya munaafiqiin inay yihiin waxaan nacam soo ma kasin kuwa munaafiqiinta ah marka haddii waagii rasuulka caleyh salaatu wasalaam xudeyfata bnulyamaanna waxaa laga wariyey inuu yidhi nifaaqu xilligii rasuulka waaba la qarsan jiray yiri nacam ama alyowm bannaankuu yaallaa buu yiri nacam xudeyfa radi allahu canhu waqtigan maxaad u malaynaya marka oo xudeyfe markuu sidaa lahaa akthar min waxaa kasoo wareegtay yani ku dhowaad afar iyo toban qarni baa kasoo wareegtay nacam munaafiqnimada maxay noqonaya marka hadda nacam oo gaaladii ayagii awooddu leeyihiin hadda oo ay ayagii meel walba yacnii ay sanka ku taagayaan oo ninkii iyaga raaco uu ismoodayaba noloshu innoloshiisu inay dhammaystiran tahay ninkii iyaga khilaafana uu yahay yacnii nin la eryanayo oo meel showgalaba laga dabaaada laga dabagelaya de nifaaq waa badanaa nacam xaaladahaas oo kale waana batayo waaba u jeednaa nacam war xumadoodaana daliil noogu ah nacam marka haddii marka nin masalan dadkii muslimiinta jaasuusaayoo kale oo cawraatulmuslimiin gaalada u gudbinayo kale oo gaaladii kusoo hogaaminaya muslimiintii waa kuwan halkan bay ku jiraan dhahayo ee gaaladuna ay bannaysanayso dadkii muslimiinta dhiigoodii iyo cirdigoodii ay bannaysanayso haddana marka la yidhaha war waxaan munaafiqiinta marka la yidhahan in la yidhaha a a dhihin adii maa og in la yidhaha hadde ficilkiisa maxaa haddaynan taa nifaaq munaafiqnimo aynan ahayn de maxaa munaafiqnimada dhiman sugaynaa waa maxa marka munaafiqnimada dhiman ee la sugaya marka maxay noqonaysaa marka kuwaasoo kale waa looga marqaati kaca ummadaana kugu filan nacam oo ummadda ilaahay oo shuhadaaullaahi cala al dhulka korkiisa ilaahay markhaatiyaalka uga ah waa yaqaanaan dadka munaafiqiinta iyo dadka aan munaafiqiinta ahayn nacam iyagaasaana marka ilaahay tii wajabad wejabad uu nebigu lahaa caleyhi salaatu wasalaam oo kale walaa ayagiina maba isqarinayaanoo marka bannaanka isdhigayaanoo mar allaale maba yacni waa laga xisho maba ka xishoodaanba nifaaqii kamaba xishoonayaan ma ogtaha ayb bal wuxuu muujinaa bannaanka soo dhigaaba yacni dadkii muslimiintana waa cadowgii cadowgeennii buu leeyahay iyo nimankii walaalaheen ahaa iyo nimankii saaxiibadeen ahaayuu kuleeyahay nacam haddaynan taa nifaaq ahayn maxaa munaafiqnimo ah marka yahay walaa nashhadu calayhim ugaga marqaati kici mayno korkooda bikufrin gaalnimo ugaga marqaati kici walaa bishirkin shirki walaa binifaaqin nifaaq shirki qofkii muujistana waa uga marqaati kacayna oo qofkii maala ilaahay keyrkii baryaayo waa la baryi karaa dhahay oo kale amaba ilaahay keyrkiisba yani u qayshanayo dhibaata markay soo gaarta meeshuu yaa allah yaa rabbi ka dhihi laha yaa sheekh fulaan iyo awow hebelow dhahaayo de waxaan waa shirki shirkibaa nooga ayaa nooga muuqda isagana nacam in isaga lagu xukumo hadhow mushriknimadu waxay u baahan tahay dawaabidii mawaanicdii in laga waayo darsigii xalay aan kaga soo hadalnay maa lam yadhar haddaanu ka daahirin minhum iyaga shay-un wax oo min daalika kaaga ka mid a wanadaru saraa'irahum saraa'irtooda waa sirtooda waan u daynaynaayo waan ka tegaynaa ilallaahi tacaala allaan uga tegaynaa wax iyaga u qarsoon ma raadsanayn annaga tay muujiyaan unbaa loo xukumaa walidaalika xadiidka bukhaari weriye wuxuu aha cumar radia allahu canhu waxa uu yidhi annaga dadka naxnu naxkumu bidawaahir annaga waxaan wax ku xukumaynaa waxyaabaha muuqdo wallaahu yatawalla saraa'ir ilaahayna sirta asaga ayaa mas-uulka ah oo ma ogin annaga waagii hore wuxuu yidhi waxyigaa dadka qaba jirayuu yidhi hadda laakiin waxii ma imaanayo dadka qabanayo ma jiro waxii dambo imaanayo dadka qabanayo ma laha ninkii xumaan noo muujisto wanaagan ka wadaa dhoh ka yeeli mayno ninkii wanaag noo muujiyana de xumaanow ka wadaa dhihi mayno macnaha hadal macnihiisu saasoo kale uu yahay ayuu sheegay xadiidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaamna wuxuu ahaaba waxisaabuhum cala allah eh, umirtu an uqaatila annaasa yani xataa yashhaduu an laa ilaha eh, illa llah anii rasuulu llah wayuqiimu salaa wayuutu zakaha faida facaluu dalika casamuu minii dima'ahum amwaalahum ilaa bixaqihaa wa cala allahi tacaala xisaabta allah marka taa iskale walaa naraa arki mayno oo ma arkayno asayfa walaa naraa ma arkayno asayfa seef calaa axadin axad korkiis in seef loo qaato walaa naraa ma arkayno asayfa seef jaa'izatan yacni mid bannaan inay tahay u arki mayno calaa axadin axad korkiis loo qaato oo min ummati muxamedin kamida mida ummat muxamed sala allahu aleyh waali wasalama ilaa man axad mooyaane wajaba calayhi sayfu seeftu ay u waajibay ilaa axad seefta ay u waajibtay maahan cid kale seef in loo qaato ma qabno yiri ayb halkaana marka waxaa weeyaan dimaa'da iyo dhiigga muslimiinta uga hadlayaayo xadiidkii baana marka u ka ambaqaadaa laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah anii rasuulu llah ilaa biixda halaad qof muslima dhiiggiisa xalaal ma aha ashhaadanaayo ilaa saddex yacni mid mid ka mida mooyaane atayibu zaani waa nin nikaax soo maray zinaystay sharcigu wuxuu qabaa in dhagax lagu dilo xukuumadda ay ku disho wannafsu binnafsi naf naf goyse wataariku lidiinihi almufaariqu liljamaaca iyo midka ridoobay muslim buu ahaa diintii waa ka baxay oo kanoo kale marka isaga waxaa weeyaan siyaabaha uga baxaya waa badan tahay ridada iyo asbaabteeda ayaa dib loogu noqonaya haddii uu ridoobo habeen iyo maalinna uu ashhaadanayo ka waran ma laga yeelaa laga yeeli maayo nacam maxaa yeele waxaa dhici karta inuu ashhaadanayo shahaadateynka inuu ogolyahy u qiraayo laakiinse uu ku ridoobay shay kale dartiis ilaa uu marka shaygaas ka laabanayo ma islaamayo qofkaa islaamnimadiis ma soo laabanaysa nacam waxay ku soo laabanaya wuxuu ku gaaloobay inuu kasoo laabto soo ma garanin taa marka iyada waa taas ibnu rajab iyo a'immada dhanna waa sheegaan qofku yacni bimujarad laa ilaha illa allah wax afka looga dhawaaqa maaha shuruuday leedahay nacam haddii shuruudihii laga waayo milyan jeer hadduu doonaa ku dhawaaqa laa ilaha illah wa shuruudihaana waxaa ka mid a yacni almaxaba waxaa ka mid alyaqiin waxaa ka mid alikhlaas waxaa ka mid a waxaa ka mid yacni eh, alinqiyaad waxaa ka mid alqabuul waxaa ka mid alcilmu nacam haddii waxyaabaha laga waayo de naaqid baa ku qumaayo nawaaqidu laa ilaha illa allah laa ilaha illa allahu ah ayb haddii marka waxyaabahan saddexdan keliyana kuma koobno saddexdan waa usuushi waxyaaba marka waxaa jira sharcigu sheegay qofkii dhiiggiisa uu ku bannaanaanayo saddexdanna aan ahayn laakiin saddexdan unbay soo hosgelayaan waxaa ka mid a ah dadka maalan isbaarooyinka dhigtoo kale jidadka isbaarada u taalloo kale shuftada oo dadka muslimiinta ebirka ka dhigoo kale allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhi inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu ow yusallabuu ow tuqadaca aydiihim arjuluhum min khilaafin ow yunfaw min alardi kuwa dhulka fasaadka kuwado allay rasuul la xarbinayaan oo shuftada ah dawa in sidaa la yeelo soo ma garan nin muslimoo ashaadanaya waaye haddii la yidhahdo waa ka khaldan tahay qofkaasu nacam soo garan inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascawna fi lardi fasaadan baa la fiiri waxaa lamida marka ninka shuftada fasaadka oo wada nin fasaad ka badan wado haddii la arkay isagana soo ugama owleysin xukunka marka nacam ayb waxaana soo martay yani dad muslimiinta iibsada inaan aragnay nacam ayb muslimiinta iibsanaya nacam oo halkaanuu ka qabanaa shan kun oo dollaroo gaalada uga iibsanaa nacam gurigiisa ugu soo dhacaa habeenin waxuu ka bi'iyeyna ma laha soo ma garanin kaasoo kale marka yaan lala dagaalamin haddii la yidhaahdo haddee dhulka fasaadka weyn haddii fasaadka ka weyn waa maxayna qof muslima in la gato addoon laga dhigo gaal loo dhiibo fasaadka ka xun maxay tahayna nacam niman marka waxaa jira beri eh, yacni diin un u nisbe sheeganayo de cilmi iyo wax unna akhriyo oo arrimahaas aad iyo aad marka yidri eh, nimankaas dagaalkooda fidno waay ma banaano in lala diriro nacam ayb marka kaasoo kale waxaa weeyaan dagaalka fidnada waa dagaal xaqiisa iyo baadilkiisa aan lakala aqoonin waay wax muslimka dano ugu jirana aynan jirin waay maaha wax wax lagu badbaadiye ma aha soo ma garanin marka dagaalka fidnada almuxiq walmubdil dagaalka aan lakala xaq qof leh iyo qof aan xaq lahayn dagaalka aan la kala aqoonin baa la yidhaahdaa sida ibnu xajar fatxulbaariga uu ku sheega imaamu dabarina oo uga soo raro haddii la dhaho laakiin laba kastoo muslima hadday diriraan waa dagaal fidno waxaa ka dhalanayay dhaheen culummada dadka mufsidiinta inay dhulka ay qabsadaanba oo dadka mufsidiinta ay dhulka dhibaateeyaan lana daaye faraha laga qaada nacam oo nin isbaaro dhigtay aan lala hadlin nin muslim iibsanaya aan lala hadlin faraha laga qaado marka madadaa badbaadayo e, maalna ma badbaadayo cirdina ma badbaadayo nafna ma badbaadaysa haddii kuwaa la daayo walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay dadka haddii dad lagu dafciyo lagu celiyo dhibaatadooda haddii aan la helin fasaada imaanaya waana arkeen dadka nacam ayb kuwaas markii e, layska dafciyeeyey ummaddu iska celisay ummaddii wanaag iyo yacni cala aqali yacni dhiig iyo maal iyo cirdi waa ku badbaaday waa badbaaday nacam ayb tan dambo ay la imaadeenna waxaa weeyaan yani eh, eh, waxaa weeyaan iyada laftirkeeda insha allahu tacaala ummadda waa ka hari doontaa nacam waqti unbay leedahay waana ka dhammaad doontaa laakiin haddii la yidhaha taasoo kale yani nasiib darro waa ilaahay alloo dhahaayo inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allah warasuulahu wayascauna fi lardi fasaadan an yuqataluu haddana in la yidhaahdo yacni qofkan faraha gacmaha ha taagto oo ha la qabto oo ha dhiibo saasaa khayr ku jiraa oo wax ku badbaadayaan waxaa weeyaan qofna ma sameeyeen sidaas nacam qofna ma sameeyeen taas oo kale ayb walaa naraa marka asalka waxaa weyn marka wixii aan xaqiisa iyo baatilkiisa la kala aqoonin ka dheeraaw madaxtinimaa laysku diriraa ka dheeraaw waxaa laysku diriraa maalan waxaa weeyaan waxaa laysku dirirayaa qabaa'il qabiil laba qabiil baa isdirirayso qabyaaladaa laysku diriraa ka dheeraaw ma taqaanid laba qolaad diriraysa yaa xaq wata yaa baatil wata ma taqaanid ka fogow dagaal fidno waa waxaas laakiin haddii xaq iyo baadil la kala garanayo unsur akhaaka daaliman ow madluuman walaalkaa marka u gargaar nebigu wuxuu leeyahay laga gar darnaado ama ha gar darnaado haddii laga gar daran yahay markaa waxaa weeyaan qofka madluumka in loo gargaaro sharciga ilaahay ka mida ah. qofkaa la iibsanaya in loo gargaaro la garab istaago <coughs> <coughs> walaa naraa ma aragna asayfa sayf calaa axadin axad korkiisa oo min ummati moxamedin sala allahu aleyh waali wasalam ka mid a ilaa man axad mooyaane wajaba caleyhi sayfu sayfka oo u waajibay mooyaane walaa nara alkhuruuja calaa a'immatina wa wulaati umuurina wa injaaruu walaa naraa arki mayno alkhuruuja ku bixid lagu baxo oo lagu jabhadeeyo calaa a'immatinaa madaxdeenna wa wulaati umuurinaa annaga muslimiinta dadka arrimaheenna maamulo wa in jaaruu cadaaladaba ha ka leexdaanoo joorba ha falaan oo ha sameeyaan walaa nadcuu calayhim habaari mayno walaa nanzica ka siibi mayno yaddan gacan min daacatihim iyaga daacadooda daacadooda <coughs> wa naraa waxaan arkaynaa daacatahum iyaga daacadooda min daacatillahi ilaahay daacadiisa inay ka mid tahay casa wajalla fariidatan farad allaahu daalika ilaahay baa sidaa farad eele fariidatan <coughs> farad yeelid maa lam ya'muruu goormaa la adeecayaa maa lam ya'muruu haddaynan amrin bimacsiyatin macsi wanadcuu lahum waa u ducaynaynaa bisalaaxi baan ugu ducaynaynaa hagaag walmucaafaati iyo caafin fidno iyo laga caafiyo <coughs> halkaana musanifka waxa uga hadlay masalayadan ahlu sunnadu ay ka hadlaan oo ah dadka madaxda in lagu jabhadeeyey oo lagu baxo ayb oo mas'alatu alkhuruuj cala a'imat lmuslimiin ayuu ka hadlaya nacam masaladan marka hore waxay u baahan tahay in la fahmo yay horta masaladan ku wajahan tahayna masaladan waxay ku wajahan tahay shucuubta muslimiinta ee ay xukumaan madax muslimiina ay xukumaan dadkaasi ku wajahan tahay horta nacam waa shucuubta muslimiinta oo madaxda muslimiin madax muslimiina ay xukumaan shacab aan madax sharciya lahayn maba ku wajahna hawshaan isago nacam soo ma garanin shacab aan madax sharciyaba aan lahaynba nacam ma ku wajahna madaxtinimada sharci say ku noqotaana madaxtinimada saddex siyay sharci ku noqotaa imaa ahlulxalli waalcaqdi inay doortaan dadka odayaalka iyo culummadoo wada jiro inay nin doortaan muslimiinta ka mid a ninkaas hadday doortaan dadkaas ahluxalli waalcaqdiga ah shucuubta muslimiinta ee uu xukumo waajib waxaa ku ah inay wixii macruufa ku adeecaan way ka dambeeyaan soo ma garanin waxaa kaloo ku noqon karaa madax sharciga qofka madax sharciga waxaa kaloo ku noqon karaa waxaa kaloo madax sharciga uu ku noqon karaa istikhlaaf madax ninkii madaxda ah ka horreeyey ayaa asaga meesha u dhiibay jawigiioo degan oo ummaddii ay shacbi iyo dowlo kala tahay ninkaana farta laga saaray kow laba waa iyadana waa sida cumar uu ku yimid radiallahu canhu abuubakar baa khaliif ka dhigay tan saddexaad waxaa weeyaan iyaduna qof muslima ayaa xoog ku qabsaday talada qof muslima ayaa xoog wuxuu ku qabsaday taladii muslimiintu xoog inqilaabuu ku qabsaday waana muslim laakiin xaaraan waa inuu inqilaab sameeyo sababtoo ah dadka muslimiinta taladooda in la boobo ma bannaana sharcan laakiin haddii uu wax kala maamulay ee uu jidadkii ammaan ka dhigaayo oo cirdigii badbaadinayo oo maalkii dadka u xifdinayo culummada islaamka waxay ku tageen in la adeeco maslaxada laga helaya ka badan sooma garan haddii lagu jabhadeeyo fawdadii baa badanayso ma garanin saddexdaas wej ayaa midna waa xaaraan laba wejna waa bannaan tahay intaas waxaan ahayn dad muslimiina qof aysan rabin oo gaalo wadata haddii la dul keeno yani madaxtinimadiis maba ansaxaysaba nacam meelay ku taalna ma aanan arkin nacam ninkii wadaado marka taas hayo daliilaa laga rabaa asaga nacam bal ilaahay subxaana wa tacala waxuu noo sheegay gaaladu fasaadkeenna keliya inay ka taliyaan taliyaanuu sheegeen yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum laa ya'luunakum khabaalan fasaad intaa in la-eg idinkama dhimaayaanu yiri nacam wax yar oo fasaada ah ma idinka daynayan xataa marka ninkii sidaa lagu yiri ninkau kuu soo doortay oo kuu soo dhisay ee hubkiisiina uu ku garab taagan yahay haddii la yidhaahdo marka ninkaas waxaa weeyaan waa waa weliyul amri waay halaga dambeeyo wax aan meel aan wax jirin baa wax laga doonayaa nacam ayb nacam marka taa ilahay in looga cabsadaa wanaagsan haddaba marka ninka xaakimkaee muslimkaa ah, haddii uu sidaas xaalkiisu uu yacnii sababaha saddexdaa uu ku yimid islaamnimadiisana ay baaqi tahay waa adeecaynaa xataa hadduu joor sameeyo oo xoolaha iyo lacagaha uu qaatoo kale iyo dadka qaarkood uu iska xiraayoo kale iyo waa iskaga dul qaadanaynaa waxaa ka daran haddaan la dagaalnaa kasii xun walidaalika rasuulka caleyhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi wa in akhada maalaka wajalada dahraka adeec buu yidhi ninka madaxda ah macruuf wixii ah maalkaagaba ha qaato dhabarka ha kaa garaaco haddii la doono soo ma garan labadaas shay maxaa yeele qofka hadduu ku garaacaayo maalkaaga qaadanaya xoogaa qofka waxaa gelayso war ninkan iska dhici laakiin danta guud feeriya nebiga uu ka hadlaya danta guud in la eego oon dantan gaar ahaaneed la iska daayo walidaalika a'imadii ma'muun iyo kale waa ku sabri jireen imaam axmed nacam oo markii imaam axmed la weydiiyey ninkan ma'muuna miyad miyaan kelmad keliya dadka amar waa intay la dagaalaanay ku baxayaan baa layidhi markaasuu wuxuu yidhi maya addimaa addimaa maya yidhi dhiigaga muslimiinta ayaan badbaadinaa buu yidhi ma'muun muslim buu ahaa laakiin islaamnimadiis waa sugnayd hab wuxuuna ku yimid istikhlaaf ah oo sharci ah buu ku yimid nacam soo ma garanin ayb xuduudaha muslimiintana waa ilaalinaya waa difaacaya nacam marka farqiga u dhexeeya marka waa waa iska cadyahay nacam haddii marka amiirku uu gaal noqdo ee uu gaaloobo daaca ma laha nacam daaca ma laha culummada iyo dadka ummadda u xiro una furo waxaa laga rabaa inay dadka ka qabtaan ninkaas nacam oo intay ka casilaan qof muhima ay u keenaan markaas nacam ayb taa iyada marka waa kaasa khuruujka ama madaxda muslimiinta yaan lagu bixin marka laleeyahay iyagaa fiican maaha macnaheeda nacam ee waxaa weeyaan danta guud ayaa laba dhib mid dooro waay dhibkiisa iyo dhibka hadhow dhici doono kee la dooranaa dhibkiisa in la qaataa roon macnuhu saas waa ee madaxda in laga daba ordaayo ma aha nacam oo wax walba loo tiimbaraynayo saas la yeela ma aha nacam ee isku midna maaha ninka madaxda ha ku bixin marka lagu yidhi adoon ku bixin haddana fasaadkiisa ha ka qayb qaadanin nacam waxba ha u iftoonin oo beenbeen wax beenbeen ha u iftoonin yacnii munkarkiisa ha ku saacidin hana ku bixin adiga faraha ka qaadna haddaad u naseexayn kartana khayr waayo u naseexee khuruujka waxaa kaloon ka mid ahayn oo dadka qaar ay u malaynayaan ninka xaakimka in runta loo sheego inta loo galo leyra ilaahay ka cabso sidaan iyo sidaan iyo sidaan ma wanaagsana haddii aad sidaa aad ah, tiraahdo ma ku bixin imaamka ee hadduu ku dilo waa afdalu jihaadin kelimatu xaqin cinda suldaanin jaa'ir nabiga sal sal slam jihaadkan ugu fadli badan waa kelmad xaqa oo suldaan jaa'ir agtiisa laga dhaho ayb khuruujkuna sida sheekhulislaam ibnu taymiya minhaaju sunnaha juska afaraad uu ku sheegay weligiis laguma faa'iidin qolo jabhadaysay oo ka faa'iido keentay waa lala'yahay yiri sheekhulislaam ibnu taymiya waxaa jiri jirtay culammada qaarkood raggii hore selafka qaar ka mida inay sameeyeen khuruuj laakiinse madhabkooda uu sidaa ahaa laakiin culamaa u ahlisunna markii dambe waxay ku ijmaaceen inuunan bannaanayn sida ibnu xajar uu ku sheegay fii tarjamati alxasan bnu saalix ibni xay tahdiibu tahdiibka sida uu ku sheegayo markii dambe waa lagu ijmaacay khuruujku inuu xaaraam yahay jabhadayntu inay xaaraan tahay kuma sii jirta haddii la jabhadeeyo oo weliba inta meel gaalo la tagoo laga soo jabhadeeyo oo muslimiintii laga sii dhibaateeye maba kusii jirta iyada haddana nacam waaba kasii damiir xun tahay nacam dhul muslimiin inaa ka jabhadaysaa la diidaya famaa baaluka mid kale marka nacam oo danta ugu weyn ay yeelanayaan gaalada nacam marka ayb taas marka iyadana sidaas weeyaan nacam walaa naraa ma arkayna buu yidhi nacam marka qola hadday marka deliishato saciid ibnu jubayr iyo cabdullahi ibnu zubayr iyo kale ayaa khuruuj sameeyey mayaa laleeyahy markii dambe ijmaaca ansaxay ibnu xajar uu sheegay ijmaacaasaa ansaxay ijmaacaasaana marka xoog badan ah, waxaa kaloo lagu jawaabi karaa xataa cabdullaahi bnu zubayr iyo markay khuruujka samaynayeen inay khaarijiin ahaayeen oo ay khuruujka yani inay jabhadeeyaan markaa inay jabhadeynayaan oy khuruuj samaynayaan maba isu haysaninba waxaa laga yaaba xaqu inay xaq leeyihiin iyaga inay isu haystaan banaan yaa dhici kartee calaa kulli xaal xadiidkii nabiga caleyh salatu salaam cibaadata bni saamit wuxuu ahaa nabigu wuxuu nagula mubaayacooday wa an nunaasica alamra ahlahu ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allaahi burhaan nebigu wuxuu nala ballan aan kula galnay buu yidhi in aanan madaxda xukunka ku qabsanin ilaa inaan gaalnimo cad ku aragna ma ahan gaalnimo cad haddii lagu arka laakiin xukunka waa laga ridaa nacam dadka ahluxalli walcaqdigaana ay u taallaa inay markaa xukunkii sida ay uga ridi karaan oo ugu fudud ay markaa uga ridaan ayb ee marka laakiin hadday sheekadu tahay marka waxyaaba marka waxaa jira iyagana eh, dadkan marka madaxda ah ama qofka madaxda laga dhigaayo hadduu isaga u yahay wakiil uu ka yahay ka waran gaaladii marka gaaladii xarbiyiinta ahaa oo muslimiinta dagaalka kula jiray hadduu isaga wakiil u yahay ka waran safiir oo u yahay iyo wakiil isaga oo u yahay ayagoo kala waayo ayagoo kale maxaa yeele wakiilku ninkoo wakiilka ka yahay unbau ku xugun yahay sharciga ma maogtahay nacam qofku marka maaha yani soomaalinimada iyo carabnimada iyo waxa ma sameeyaan macno kuwaas nacam waxa uu yahay unbaa lagu qiimeeyaa qofku ayb taana marka iyado baabkan khuruujka ma gelayso baabka khuruujka ma gelayso hadduu soo buuxiyo dad marka dal cadow ah yani dadkii islaamka cadow ku ah hadduu soo buuxiye lala dagaalo marka maahan inuu dagaalkaas wax xun ou noqonayo nacam nin kastaa samayn lahay taas nacam gaal iyo muslim waxay ka siman yihin wixii kusoo duulo inay iska celiyaanay ka siman yihiin nacam ilaahu aysan cidna ka harin haddii la doono soo ma garanin labada fidna marka yaa daran dilka iyo diin xumada yaa daranna diin xumadaa daran ilaahay wuxuu yihi walfitnatu ashaddu min alqatli fitnadu dilku waa ka daran tahay intaasaa wax lagu dila kanaa la yeelay kanaasaana la yeelay fidnadaa ka daran nacam dadka diinta laga fidnaynaya ka daran oo meelihii ay ku cibaadaysa lahayn laga xirxiraayo looga kaadshaayo looga xaarxaaraayo yaa kasii daran nacam taasaa ka daran fidnada diiniga ayaa ka daran qatliga taasaa ka daran walidaalika jihaadkaba loo jideeyaba jihaadka inuu qatli uu ku dhex jiro waa la ogyahay ma ogtahay nacam walidaalika marka haddaad rabto inaad laba mafsado isku barbar dhigto laba mafsado marka markaan isku barbar dhigno mafsado ah diintii inay dhibaato ku timaado iyo in dadku ay qaar ka mida ay la-daan in diinta dhibaato ku timaado mafsadadaasaa daran middaan marka qatligaa la qaadanaa oo dilkaa la qaadanaa haddii la yaray karana waa la yarayna intii la yarayn kara iyada laftirkeeda labada mafsado unbaan hadda isku barbar dhigaynaa dilku mar kasta dilku waa fiican yahay maaha inaan leenahay nacam laakiin laba mafsado qur-aankaa sheegay walfitnatu ashaddu min alqatli qofka diinkiisa laga fidnaa inay ka daran tahay walaa nara alkhuruuja calaa a'imatina ma arkayna wawulaati umuurina wain jaaruu haba jowr falaanba walaa nadcuu calayhim ma habaarayno oo waxaa weye in loo duceeyo waa sida fiican oon la habaarin walaa nanzicu siibi mayno yaddan gacan min daacatihim daacadooda ka siibi mayno oo yacni iyaga daacadooda ma ka tegayno waay nacam oo gacanta markaan siinno oo aan la mubaayacoonno kadib yacni haddana ma khiyaanayno waay oo daacadooda ma iska daynayno nacam oo qofku inuu yidhaha haddii ninkan madaxda wallaahi oo jago isiiyana waa iska raaca aniga nacam haddoonan jago isiininna waa ku jabhadayna xaaraan waay waxaas nacam oo calaamadaha munaafiqiinta wa in ucduu minhaa raduu wain lam yucduu minha idaa hum yaskhaطuun wanaraa waxaan aragnaa daacatahum iyaga daacadooda min daacati illaahi ilaahay daacadiisa inay ka mid tahay caza wajalla fariidatan ilaahay uu farad yeelay fariida ahaan ou alla u farad yeelay waayahay oo yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa rasuula wa uli minkum baa layidhi waa wixii macruufa laakiin maa lam ya'muruu haddaanay farin bimacsiyatin macsi haddaanay farin wanadcuu lahum waanu u ducaynaynaa bisalaaxi baanu ugu ducaynaynaa maxaa yeeley iyaga salaaxooda caalamka salaaxiisaa ku xiran qof halq ma aha asaga moogtaha nacam wanadcuu lahum waanu u ducaynaynaa bisalaaxi baanu ugu ducaynaynaa iwalmucaafaati iyo caafin ayaanu ugu ducaynaynaa wabillaahi tawfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasallam